هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فهذا هو الشريط الحادي عشر من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه wuxuuna ka bilaabmayaa shariidkan kadu xadiidka boqol iyo labaatan ayuu ka bilaabmayaa ee baabka saddex iyo tobnaad ee ah baabu kahrati طرqi الkhayr ku dhex jira qala raximah اllahu taعaalى الraabicu canhu yani can abi darin radi allahu canhu ana naasa qaaluu dad baa waxay yidhaaheen ya rasuula allah dahaba ahlu الduhuuri bاlujuur dadkii maalka badan lahaa duhuur waa jamcu dahri oo maalka faraha badan baa laga wadaaye waxay la tageen ajriyaalkii bay la tageen oo say ula tageen yusalluuna kamaa nusallii way tukanayaan sidaan u tukanayno wa yasuumuuna kamaa nasuum wayna soomayaan si annaba u soomayno oo way nala wadaagsadaan wixii camal ahaa ee badaniga ahee xubnahayga ku saabsanaa way nala wadaagayaan wayatasaddaquuna bifuduuli amwaalihim waxayna sadaqaysanayaan maalkooda dheeraadka ee baahidooda ka dheeraadka oo kaasay nala dheer yihiin waxay maali ahaa cibaadadii maaliyada ahayd bay nala dheer yihiin wixii kale oo dhan oon samaynaynaba xajkii iyo jihaadkii iyo qur-aan aqriskii wixii kalena waa waa nala wadaagaan kolka sidaa lahaayeenna marka waxay ka galeeyeen tanaafus ku tartan tartam khayrka ku tartamayaan khayrkood kula tartamayaan iyo badsasho ay khayrka badsadaan qaala markaasi wuxuu yidhi awalaysa qad jacala allahu lakum maa tasaddaquuna bihi oo yayna ahayn inuu alla idin yeelay idinkaba waxaad sadaqaysataan inna bikulli tasbiixatin sadaqa subxaana allah kastaba sadaqa weeyaan sadaqaa ku jirta wa kulli takbiiratin sadaqa allahu akbar kastana sadaqa baa ku jirta wa kulli taxmiidatin sadaqa alxamdu lilahi kastana sadaqaa ku jirta wa kulli tahliilatin laa ilaha illa allahu kastana sadaqa وأmr bالmacruufi صadqة وnahy can الmunkari صadqة khayrka oo dadka la farana sadqa ku jira sharka oo laga reebana sadqa ku jirta wa fii budci axadikum sadqa midkiin gelmadiisa islaamtiisa u galmoonayana sadqad baa ku jirta budciga marka hadda waxaa laga wadaa jimaaca laga wadaa qaaluu markaasay waxay yidhaaheen yaa rasuul allah taasay la yaabeen oo intii kale oo dhan mayna la yaabine islaamtiisa galmada u galmoonayabaa qofka sadaqa uho ajir laga siinayaa taasaa la yaab ku noqotay markaasay waraysanayaan nebiga sala allahu alayh wasalam an yaatii axadunaa shahwatahu ma midka yaa shahwadiisa la imaanaya o shahwadiisa gudanaya oo naftiisa u raaxeynaya wayakuunu lahu fiiha ajrun oo ajrina kulahaanaya qaala markaasuu wuxuu yihi ara'aytum isagu oo u caqli celinayo oo wax ay garanayaan ugu misaalinayo wuxuu ku yidhi bal waxaad ka warantaa low wadacaha shahwada hadduu dhigi lahaa oo gelin lahaa fii xaraamin mowdic xaraam farji xaraama ah hadduu ka gudan lahaa akaana calayhi wisrun dushiisa dambi ma ahaan lahaa marka nacam weeyaan macanhuna fakadalika sidaasuu kalebu idaa wadacahaa fi lxalaal markuu xaraam dejiyo meel xaraam uu ka guto shahwadiisa kaana lahu ajrun ajri ugu sugnaanaya rawaahu muslim muslim baa wariyey kaasoo kale marka waxaa lagu magacaabaa qiyaasu lcagsi baa la yidhaahayo waa shay oo didkiisa looga qiyaasto oo xukunka didkiisa la siiyey cagsiga isagana la siiyo marka zinadii dembi bay leedahay nikaaxi xalaasha ahaana ajri buu leeyahay adduhuuru waxa u bihaa'i lmuhallaha sada saddexda dhibiciyood leh alamwaal wax hoola fara badan waaxiduhaa dafrun alkhamis xadiidka shanaadna canhu radia allahu canhu can abu der qaala lii qaala qaala liya الnabiyu salى اllahu alayh wali slam nebiga wuxuu yidhi laa taxqiranna min almacruufi shay-a walow an talqaa akhaaka biwajhin طaliiq ha yaraysanin oo ha xaqirin oo ha fudaysanin oo fudaysi daraaddeed isaga dhaafin wax oo khayr ah wax macruufa ah, yacni khayr ah macruuf waxaa la yidhaha waxa caqligi iyo sharciguba ay aqoonsanayaan ay qirayaan baa la yidhaahaya ha yaraysanin ha fudaysanin oo iska dhaafin wax maxaa ka macnaa ha dhihin sameya wixii khayr oo samayn kartaba walow an talqaa akhaaka haba ahaato inaad walaalkaa la kulanto biwajhin aliiqin weji furfuran inaad kolkaa qofka walaalka aada salaamaysa eed iskala hor timaadaan aada bashaasho iyo weji furfuro iyo soo dhoweyn kala hor tagtaba ha ahaadee wixii macruuf oo dhan samee rawaahu muslim wuxuuna xadiidkanu laba gooroo dambe buu soo noqon doonaayo sitmiya hamsa wa tisciin iyo sabcumiya sita wa tisciin labadaa lambar buu kusoo noqon doonaa asaadisu can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wali wasalam kulu sulaama min annaasi calayhi sadaqat kula ywmi taطlucu fiihi الshams kullu sulaama xubin kasta oo min annaasi dadka ka mida yani xubnihiisa ka mida calayhi sadaqatun sadaqad baa dushiisa oo ku waajibaysa kula yawmin taطlucu fiihi shamsu maalin kastoo qoraxa ee soo baxdaba markaas sadaqadiina inayna ahayn maal uun ayna ahayn wixii khayr oo dhanba sadaqa uu yahay ayuu haddana sheegayayo sidii xadiidkii abudari aan soo marrayba ee laba xadiid ka horreeyeyda isna sida oo kale u sheegay tacdilu bayna اlاثnayni sadaqa laba inaad u kala garsoorto laba qofoo is haysata aad kala saarto ood si xaqa ku kala saartaayo waa sadaqad wa tuciinu الrajula fii daabatihi qofku oo gaadiidkiisa aada ku caawiso fa taxmiluhu calayha aada dul saarto ood fuushiiso aw tarfacu lahu calayha mataaca ama aada ugu rarto alaabtiisa aada ugu rartaana sadaqatun sadaqad weeyaan alaab ka dhacda isagoo dusha saaran ood usoo dhiibto kolkuu raranayo alaabta kula rarto albaabka ood ka furto isaga oo qof da-weyn iyo ahoo culus iyo oo jaranjarada aan ka kori karin ood gacanta qabato wixiiba aad ku caawisaaba sadaqad weeyaan safka oo aada uga baxdo adugu soo fadhiisa aad tidhaaho kursigo ad uga kacdo tidhaahdo halkan kada wixiiba noocaasoo dherihiba sadaqa weeyaan wاlkalimatu الطayibatu sadaqa ereyga wanaagsan ee qofka qalbiga u qaboojinaya eed kula hadlaysaana waa sadaqad gaarahaan hadduu yahay qof murugaysan oo ama qariib oo aada maaweelinayso oo murugta iyo cidlaysiga iyo aad ka baabi'inayso sadaqad wey waxa alla wixii hadal wanaagsana wa bikulli khaطwatin tamshiiha ila الsalaati sadaqa tallaabo kasta oo aada u soconayso salaada xaggeedana sadaqad baa ku jirta wa tumiitu اlأdaa cani طariiqi sadaqa inaad jidka ka fogayso waxa dadka dhibaayana sadaqad baa isagana ku jirta muttafaqun calayh isaguna waa mar labaad buu imaan doonaa isaga oo lambarkiisu uu yahay situmiya arbaca wa tisciin wa rawaahu muslimu ayضa min riwaayati caaishaةa radia allahu canha muslim baa isaguna gaar u wariyey isagoo laakiin min riwaayati caaisha ah aan ahayn min riwaayati abi hurayra radia allahu canhuma qaalat qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wali wasalam inahu xaalku wuxuu yahay khuliqa in la abuuray kullu insaani min bani aadam qof kasta oo bani aadamka ka midaba calىa sitiina wa alaaثimiati mifsal mxuu aha lixdan iyo saddex boqol oo xubnood lixdan iyo saddex boqol oo xubnood buu qof waliba jirkiisu ka kooban yahay lafihiisa marka la kala tirtiriyo faman kabara allah qofkii alla u takbiirsada wa xamida allaha alle ku xamdiya wahallala allaha alle u tahlishada laa ilaha illa allah istaa wasabax allah alle u tasbiixsada wastakfara allaha alle dembi dhaaf weydiista wacazala xajaran can طariiqi الnaas oo ka fogeeya dhagax jidka dadka aw shawkatan ama qodax aw cadman ama laf can طariiqi الnaas dadka jidkiisa ka fogeeya aw amara bimacruufin aw nahaa can munkar ama wax khayra dadka fara ama shar ka reeba cadada sitiina wahalaaثimi'a tiradii lixdaa lixdankaa iyo saddexdaa boqol intood iskule-eg fainnahu yumsii yowmaidin maalintaa waa gabaldhacsanayaa waqad zaxzaxa nafsahu can innaar yamshi bishiin hadday noqotana waa soconayaa weeyaan maalintaa iyada ah wuxuu gabalku u dhacayaa isaga oo naftiisa naar ka xoreeyay oo naar naftiisa ka fogeeyey xadiidkan kada marka xadiidkii ah abu dar ee hore iyo kii abu hurayra ayuu la macnayahay in xubnaha mid walbaba laga rabo sadaqa laga rabo maalin kastaba laakiin sadaqadu ayna maal run ayna ahayn intaasoo dhan waa iskula mid laakiin cibaaradooda kala duwan kanaana u tafsiil badan waxaa sida oo kale isaguna xadiidantada lamida ibnu cabaas baa isaguna kanoo kale wariyey cinda طabaraani waana xadiid صaxiixa isaguna marka saddexdaa saxaaba afartaa saxaabaduba abu dar iyo abu hurayra iyo caaisha iyo ibnu cabaasbaba arrintan tada warinteeda ayaa isku waafaqeen asaabicu canhu yani can ibni cabaasin radia allahu can abi hurayra radia allahu canhuma canhu qaala can الnabiy sal ly slm qaal man gadaa ila almasjidi aw raax qofkii u jarmaada xagga masjidka yani gelinka hore aada aw raaxa ama u baqoolo yani gelinka dambe aada duhurkii iyo casarkii iyo maqribkii meelahaas u aada acadda allahu lahu fi ljannati nusulan kulamaa gadaa aw raax alla wuxuu u diyaariyaa jannada sooryuu ugu diyaariyaa mar alla markuu aado gelin hore u aada ama gelin dambe u aadaba mar alle markii masjidka u aadaba suuriya loosii diyaarinaya suuriya loosii diyaarinaya diyaarinayo sooriyooyinka alluuna marka ka baxaynin diyaafad alle iyo risqi alle iyo yaa loo diyaarinaya xadiid kale waxaa muttafaqun caleyh isaguna wuxuu imaan doonaa kun iyo saddex iyo konton lambarkiisu isagoo yahabu soo noqon doonaa النزل الquut والرزق وma يuhayأ للضayf nزulka kaasaa la yidhaahaa waa quudka iyo risqiga iyo waxaa martida loo sii diyaariyo ee intayna imanin loogu sii talagalo kaasaa la yidhaahaa الثامن عنه رضي الله عنه يعني عن أبي هريرة قال قال رsuل الlه صلى الله عليه ولي وسلم يا نساء المسلمaaت haweenka مسلمaaتkow laa تxtirana jaaraة لjaaratiha walow firsana shaatin muttafaqun calayh yayna quursanin naag deris iyo deriskeeda yayna u quursanin wuxuu ay rabtay inay u hadiyso wuxuu eri karto wuxuu rabtay inay hadiyso koob shaar ha ahaado xabad canjeero ha ahaato xabad muus ha ahaato yayna dhihin waxaan miyaa dad lagula hagaagi karaa oyna yaraad isaga daynine ha u hadiyeyso walow firsana shaatin wanay qoobkeedba ha ahaade neef adhi qoobkiisa oo la gubay baa xataa hata oo dhan aan ahayn yani ha ahaatee iyo inuu yarasanuna ha u hadiyeyso xadiidkana waa muttafaq calayhi wuxuuna ku imaan doonaa raqam ثulثumiya wasita qaala aljawhari abu ismaaciil aljawhari ayaa wuxuu yihi kitaabka la yidhaaho saxaax la yidhaahee luqada ninka alifay weeyaan ayaa wuxuu yihi alfirsanu min albaciiri kaalxaafiri min addaabba maxaa firsanku awrka neefka geela marka laga fiiriyo qoobka mxaa baalahan daabada dawaabta qoobkooda oo kale yani meesha uu ku socdo weeyaan qaala warubama suciira lishaa in wanida loo soo caariyeysto oo yani iyadana lagu sheegana waa surooda laakiin asal ahaan firsanka waxaa iska leh geelaa iskale marka waxaan weeyaan waa qoob hoose marka hadda ari baa la sheegayaayo raaf ari kolay ku tahay haddii uu yahay ah, gomod ari haddii uu yahay kolay ku tahay waxba yeena uquusanina waxa alle wuxuu heli kartaba ina ka haranin marka khayr yaryaraysi male weeyaan shana waa sidoo kale yaryaraysi male aayaddaa dhammaysay faman yacmal mihqaala daratin khayran yara waman yacmal mihqaala daratin sharan yara nebiguna sala allau alay wasalam uu ku magacaabi jiray alfaadat aljaamica aayadda wax walba uruursa ee keligeeda ee qur-aanka ka takooran uu ku magacaabi jiray التاaسع عنه عن أبي هريرة يعني رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعuuنa أو بضع وستuuنa شhuعبة iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan dhudood laamood weeyaan mise wuxuu yihi waa dhowr iyo lixdan laamood qawla shakiiba fa afdaluhaa ka ugu fadli badanu qowlu laa ilaaha illa allah laa ilaaha illa allahu qowlkeeda weeyaan shucabta iimaankaga ka ugu fadli badan wa adnaaha ka ugu liita ugu hooseeyaana imaatatl adaa can اqariiq jidka oo laga tuuro waxa dadka dhibaya laga tuuro yaa ugu hooseeya wاlxayaau shucbatun min aliimaan xishoodka iyo sariigtuna waa qayb qaybaha iimaanka ka mida weya mutafaqun calayh isaguna waa soo noqon doonaa raqam sitmiya talaata wa hamaaniin ayuu kusoo noqon doonaa albidcu min ثalaثa ilaa tisca dhowr kolkii la yidhaha dhowr shay marka la yidhaha yani wixii un ka hooseeya baa la yidhahaa labana ka badan marka tii bay tahay bidcadu waa cadad mubhan oho saddexna ugu yartahay sagaal loogu badan tahay wa bikasri ilba bidc waqad tuftax badci in la yidhaahna waa ay suurowdaan washucbaة اlqiطca shucbaduna waa qaybta weeyaan alcaashiru canhu yani can abi hurayrata radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wali slm qaal baynamaa rajulu yamshi biطariiq mar uu nin socday jid uu socday musaafir uu ahaa xadiidkan kada bal aad iyo aada ugu fiirsan ee waxaa weeyaan nin loogu dambi dhaafay ay sababtiisa ay sababtiisa nin loogu dambi dhaafay buu sheegi doonaa ku kale oo kasii darana wuxuuba sheegi doonaa naag zaaniyad ahayd oo ay sababtiisa loogu dambi dhaafay waxa dambi dhaafku ku jiraa marka qofna garan maayo wax aad kula yarbaa suurowda alla agtiisa inuu ku wen yahay oo kaa lagugu dembi dhaafoo janno lagugu waajibiyo wixii khayr oo dhanba marka waa inaad samayso eed gaari kartaba mar uu nin jud socday ishtada calayhi alcatashu oon baa ku darraaday oon daran baa qabtay fawajada bi'ran ceel buu helay ceel buu yimid fanazla fiiha waa ku daadegay oo waa galay fashariba waa soo cabay ثuma kharaja waa soo baxay faidaa kalbun waxaa ku soo kadiyay isagoo la kulmayay ay oo yalhafu hiraan hiraya kolku carabka intuu soo baxay afka kala qaada hahayda arigi iyo aygaa u fara badan ariguna kolkuu kululaada isna waa sameeya ay eh, sidaa yeelaya yuu arkay yaakulu oo cunaaya afaraaciida qoyan darka iyo meelihii laga cadcabay biyuhi ku daadaateen leefleefayabu arkay min alcatashi on daraadi faqaala الrajulu ninkii baa wuxuu yidhi naftiisa is yidhi laqad balaga hada اlkalba min alcaطashi mihlu اladii kaana qad balaga minii aygan oonku wuxuu ka gaadhay halkuu iga gaadhay siduu oonku yahayebu aygu hoyaa naftiisu uga qiyaastay marka waa naf iyo naf ilan weeyaane haddaanu oonkaas soo mari lahayn qofkaas waxaa laga yaabaa inaanu dareemayn aygankada dhibaatada haysata marka waxaa la yidhaahaa qof aan weligii gaajoonin qofka gaajoon ma garanayo dhibaatada haysata qof aan weligii jirranin ka jirran dhibaatadiisa ma dareemayo laakiin qofku wixii dhibaatahe soo martay kolkuu arko qof ay tii oo kale haysato ayuu dareemi karaa oo dhahaya sow tii maaha gaajo sowtaan ogaan maaha oon sowkaan ogaan maaha cudur sowki markaasuu u gurmanayaa sidaa daraaddeed ba alla subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa sala allahu alayh waali wasalam intuu agoonnimo kusoo koriyey goortii dambe u weynaaday ee xilli ku dejiyey yuu xusuusiyey oo yidhi halles adiguba markaad dalatay agoon baad ahayde agoonta u roonow faqiirna waad ahayde fuqarada u roonow oo masaakiinta iyo canaanan soonka waxa alle ugu waajibiyey iyada nafteeda xikmada ku jirta taasoo kale lagu sheegaayo dadka aqniyada ah inay dareemaan dadka fuqarada ihi ee dhibaatada ay qabaan oo gaajada ah inay dareemaan buu alle subxaanahu wa tacaala uga xirmaaniyey quudkii ay haysteen qolalka qaarkood marka ninkii naftiisu uga qiyaastay oo markaasuu aygan soo oonku kaan siduu i hayo uma hayo fanazla albi'ra ceelkii buu ku degoo ku noqday famala'a kufahu iskaarbihiisii buu ka soo buuxiyey maa an biyo uma amsakahu wuxuu ku soo qabsaday bifiihi afka kusoo bartay ile gacmaha derbiga kusoo fananaya oo soo koraya baalki marka afku kusoo qabtay biyaha ahaa ثuma raqiya waa soo koro waa soo fantay fasaqa اlkalba aygii buu waraabiyey fashakara allahu lahu allo marka waa u dembi dhaafay shakara allahu lahu allo waa u mahadnaqay fagafara lahu waa u dembi dhaafay oo jannu geliyey qaaluu markaasa waxay dhaheen yaa rasuula allah ina lanaa fi lbahaa'imi ajran oo bahaa-imta xoolaha iyo mujaahidiinta ma ajar baan ku leenahay bani aadamka un bay moodayeen inuu ajri leeyahay qaala markaasuu wuxuu yidhi fii kulli kabidin radbatin ajrun beer qoyan oo dhanbaba ajri baa ku jira beer qoyan yani xalbadu xinool xinool oo dhanbaba wixii dhibaatada ka bixiyaayo bisad ha ahaato ay ha ahaato shimbir ha ahaato wuxuu le ajr buu leeyahay متfq عalيه وفي rwayة للbخاaري فشhكر الله لh فغفر لh فأdلh الجنة أdخلh الجنة tanuu markaa mxuu ahaaye ee bukhaari lasii dheerya inuu janno ku galay marka ay baa sidaas nin janno alla ugu geliyay maxaad u malaynaysaan qof bani aadam oo weliba muslima hadduu waxar yahay ama arigu gineef ariya uu yahay ama dameer uu yahay oo xoolahaas dadku ay dhaqdaane ku intifacdaan ee kasii muxtaramsan uu yahay waa kasii ajri weyn yahay hadduu bani aadam yahay waa kasii ajri weyn hadduu mu'min yahay mu'min saalix hadduu yahay miskiin agoon waxaasoo dhan marka waa kasii ajri badan yihin wa fii riwaayatin lahuma yani lilbukhaariyi wa muslim baynamaa kalbun fiiriya marka tanna waa naagtaan sheegaynay baynamaa mar kalbun an yutiifu uu ku wareegaysanayo birakiyatin ceel ceelka magacyadiisa ka mid a ah, rakiya qad kaada yaqtuluhu lcatash wuu ku dhowaaday oon inuu dilo oon daranahayo uu la dhiman gaadhay id ra'athu waxaa aragtay baqiyun naag zaaniyad ah ayaa aragtay faajirad ah min baqaayaa bani israa'iil oo dhilooyinkii banu israa'iil ka mid a ah fanasacad muuqahaa qufkeedii bay siibtay fastaqad lahu bihi way ugu soo dhaamisay intay ku xidhay dambadeedii ku xidhay oo dawlis uga dhigta usoo dardartay iyay ku waraabisay fasaqadhu way waraabisay fagufira lahaa bihi waa loogu dembi dhaafay dembigeeda weynankiisa iyo camalkiisa yaridiisa camalkeeda yaridiisa isu fiiriya marka taasaana loogu dembi dhaafay raxmaddaas ha u naxariisatay u qalbi jeclisanaatay makhluuqaad makhluuqaa alla ayuu alla ugu dembi dhaafay almuuqu qufu wayutiifu yaduuru waa ku wareegayay weeyaan xawla rakiyatin wahiya albicru rakiyaduna bicriga wacaalka weeyaan الxاadي caشhر عnه عن أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن ظهر الطريق kaana tuufi المسلمين waxaan ku arkay jannada nin oo jannada u gadgadoomayo oo ku barwaaqaysan oo hadbadan u daaqsanayo oo fii shajarati yani bisababi shajara geed daraadi jannada ugu raaxaysanayo jannada ku galay qatacaha uu ka gooyey can dahri طariiq jidka inay dhinaciisa uga gooyey kaanad tu'di lmuslimiin muslimiinta dhibaysay geed qodax lahoo jidka kusoo foodharay oo dadka dharka iyo ka qabsanaysay ayuu wala tanaan maalin dambe qof muslimo marada ka qabsanay markaasuu intuu ka gooyey ujidkii ka fogay markaasa isnaa lagu dambe dhaafay dhagax baa laga yaabaa in alla kugu dambe dhaafo marka rawah muslim ninkaas siduu xadiid kale uu sheegayo waxa weeyaan ninkaas wax xasan oo kalena ma lahay halkaas wax camal oo kale u ka lahay xadiidkaasa wuxuu leeyahay naزca rajulu lam yacmal khayra qaطu غusna shawki can الطariiq إma kana fi شhaجaraة mucallaqaة faأlqaaha وإma kana mawduuعا faamaatahu fashakara allahu lahu biha faadkhalahu اljanna nin aan weligii khayr kala samaynin ayaa ka fogeeyey oo ka qaaday jidka laan qodaxleh laantaa qodaxda le markaa wuxuu leeya inay eh, geed intay ku taalle ay ku soo foorartay jidka iyo iyo inay mid go-an oo jidka taallo ahayd ma kala garanayo raawugu leeyahay laakiin riwaayada horaad goyn sheegtay markaas ayuu jidkii ka fogay markaasa lagu mahadnaqay oo janno uu ku geliyey xadiidkaasuna waa xadiid xasan ah oo waxaa weriya abu daawuud o bn xibbaan ayaa weriya can abi hurayrata radi allahu canhu wa fii riwaayatin riwaayo kalena waxa ahayd mara rajulu bigusni shajaratin calaa ariiq calaa dahri طariiq nin baa soo maray laan qodax leh uu soo maray oo jidka dhinaciisa ku taalla faqaala markaasuu wuxuu yihi wallahi la unaxyanna haadihi wallahi waa inaan ka fogeeyaa midantada can ilmuslimiin muslimiinta jidkooda waa inaan ka fogeeyo laa tu'diihim yayna dhibin eh fa udkila aljanna markaa janno la geliyay jannu ku galay wa fii riwaayatin lahuma yani lishaykhayn albukhari wamuslim mid isku raacayna waxay ahayd baynamaa rajulu yamshi biطariiqin mar uu nin jid socday wajada gusna shawkin cala طariiq laan qodaxle buu jidka ka helay faأkharahu waa ka durkiyey fashakara allahu lahu alla waa u mahadnaqay oo fagafara lahu waa u dambi dhaafay waa hal muxuu ahaay laano qodaxle الثاني عشhر xadiidka labiyo tobnaad canhu radي allahu canhu can rasuuli اlahi slى الlه عليه وsلم qaal man twadaأa faaxsana اlwuضuء qofkii weyse qaata ee weyse qaadka wanaajiya oo si fiican usoo u weyse qaata ثuma ata اljumca haddana jumcada yimaado jumcada usoo baxa fastamaca dhegaysta khudbada dhegaysta wa ansata aamuso oo dheg raariciya isu shuqliya khudbadaas gufira lahu waxaa loo dembi dhaafaa maa baynahu wa bayna aljumca isaga iyo jumcadii kale inta udhaxaysa iyo wa ziyaadatu halaaثati ayaam saddex maalmood dheeraad ah marka waa toban maalmood toban maalmood dembigood ayaa loogu dhaafaa qofkii sidaa yeel waman masa alxasaa faqad labaa qofka ciidda taataabtaayo waa maalayacni maalayacni buu la yimid qofku wax maalayacniya la yimaadaana waxaa weeyaan jumco maro jumcada ajigeed waa ka buraya marka yani waxaa lamida ah ile masaajidda hore ciid bay ku gogolanaayeen qofka sijaadada katiifada misga ay ku gogolan tahay iyo qofka taataabta oo kolka imaamka khudbaynayo ku ciyaaro oo daadaawada iyo qofka garhkiisa iyo farihiisa iyo tusbaxiisa warwareeji iyo kulli qof alla qofka isku shuqliya waxa khudbada dhegaysiga aan ahayn oo dhanuba lagu buu la yimid laguna jumcada waa guriyaa ajrigeeda xadiidka muslim baa wariyey wuxuuna ku imaan doonaa raqam alf wa mia wa hamaaniya wa arbaciin الثالث عشر عنه رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى اه عليه وسلم qاaل إذا توضأ الcبد المسلم أو المؤمن wuxuu markuu weyse qaato addoonka muslimkiihi mise wuxuu yihi addoonka muؤminkiihi raawiga kala shekey midooda ahayde faغasla وجهa wejigiisa uu dhaqo kharaجa min وجهi wejigiisa waxaa ka baxa كل خaطيئaة nadara إlayha bcaynihi dembi kasta oo uu ku eegay indhihiisa uu ku eegay oo waxaan xaraam oo aan xalaal u ahayn uu ku fiiriyeyba indhaha ku kasbadayba way ka daadanayaan wejiga dhaqidiisa maca almaa-i biyaha la jirkooday baxaysaa mise wuxuu yidhi maca aakhiri qatri qaطri i biyaha dhibicdooda ta ugu dambaysa iyo la dhacayaan wixii dembi ah indhaha ku saabsanaayo o dhan halkaas wejiga kolkuu dhaqay kaga baxayaan faidaa gasla yadayhi markuu gacmihiisa dhaqana kharaja min wajhihi wejigiisa waxaa ka baxaya kullu khati'atin kaana batashathaa yadaahu dembi kasta oo gacmihiisu ay qabteen maal uu ku qaaday waxaan taabashadiisu xalaal ah inuu ku taabtay qofku ku dharbaaxay wuxun sidaasa ah. maca almaa'i biyaha la jirkooda ow maca aakhiri qatrlmaa'i buui biyaha la jirkooday dhacayaan buui mise biyaha dhibicdooda dhibicda ugu dambaysa faidaa gasla rijlayhi markuu dhaqo lugihiisa dhaqana kharajat kullu khati'atin mashathaa rijlaahu waxaa baxaysa dembi kasta oo lugihiisu ay u socdeen maca almaa'i biyahana jirkooday baxayaan mise wuxuu yihi maca aakhiri qatrilmaa xataa yakruja ilaa uu ka baxo naqiyan min adunuub isagoo taahir iyo nadiif ka ah dembiyaalkii rawaahu muslim isna wuxuu ku imaan doonaa raqam alfu hamaaniya وacishriin الرابع عشر عنه رضي الله عنه أبو هريرة وتمانta عن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل الصلaوaaت الخمس شhanta salaadood wاljumcaةu ilى اljumca jumcada ilaa jumcada kale waramadaanu ilaa ramadaan ramadaan ilaa ramadaanka kale laga gaadhayo oo isna la soomo mukafiraatun kuwii dembi guud u ah weeyaan kafaara guud u ah limaa baynahuna inta udhaxaysa wixii dembiha ay u dhaxeeyey salaad waliba iyadii tii ka horraysay jumco waliba iyadii tii ka horraysay ramadaan waliba sanada dembigeedii mid waliba kafaara guud uu yahay waxaase weeyaan ida اjtunibat ilkabaa'ir waa haddii laga fogaado dembiyaalka waaweyn haddii dembiyaalka waaweyn laga fogaado dembiyaalka yaryar taasay marka ay dembi dhaaf u noqonayaan marka sidaasuu xadiidkan kadu shardigaasu u sheegay oo wuxuu caddeeyey acmaasha saalixada ah waxa lagu dhaafayaa inuu yahay dunuubta lagu dhaafaya inay saqaa'iqda tahay ama kabaairta iyadu toobay u baahan tahay ama fadliga alle subxaanaه wa ayaa lagu dhaafaa rawahu muslim الخامس عشر عنه رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى الله عليه ولي وسلم أlاa أdلكم عlى ma يمxو الله bه الخطايا miyaanan idin tusinaynin wuxuu alla subxaanahu wa tacaala uu ku tirtiro dembiyaalka uu ku tirtiro wayarfacu bihi darajaat darajooyinkana uu sare ugu qaado darajooyinu ku dalaacsiiyo qaaluu markaasay waxay yidhaaheen balaa yaa rasuula allah ha yaa rasuula allah natus qaala isbaaqu اlwuduء dullukum calaa maa yamxu allahu bihi alkhaطaaya wayarfacu bihi darajaat miyaanan idin tusinaynin wuxuu alla subxaanahu watacaala ku tirtiro dembiyaalka oo darajooyinkana sare ugu qaado qaaluu markaasi waxay dhn balaayaanidi yaa rasuula allah haa rasuulka allowna tus qaala isbaaqu lwuduu waa weysaqaadka taamiyeelkiisa si weysaqaadkooda taam yeelo si fiican loo weysaqaato waa kow calى almakaarihi xaalaadka ay naftu karhanayso xaalaadka naftu ay karhanaysa ee qabowga daran iyo wayalka daran iyo markuu qofku uu degdegsanayo iyo markuu lulmaysan yahay iyo xaalaadkaas oo iyo waysaqaadka iyo naftu ay karhanayso oo siduu fiican loo waysaqaaqo riwaaya weliba waxay dhehaysaa calaa sabara marka macnaa waxaa weeye waqtiga qabowga waqtiga qabowga oo si fiican loo waysaqaato biyaha aan jirka lagala maxaa lagala cararine si fiican loogu shugoo loo weyse qaato wa kahrat اlkhuطىa tallaabooyinka oo loo badiya ila lmasaajidi xagga masaajidda masaajidda oo masjid meel dheer looga yimaado ama lagu soo noqnoqdo hadda salaadana loo yimaado waاntidaaru الصalaati bacda الصalaaة salaad oo la sugo salaada bada kolkii maqribkii aad tukatay oo ceshiina halkii aad ku sugto fadalikum الribaaط kaasaa ribaadki ah eegan ahaanshihiisii eegan ahaanshihiisii ka ah kaasaa ah rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariyey laba gooro dambuuna imaan doonaayo alif wa talaaثiin iyo alif tisca wa hamsiin labadaa lambar buu kusoo noqon doona ribaadka waxaa la yidhaahaa ribaadka iyo muraabadadaba waxaa la yidhaahaa farda xidhashada fardaha oo la xidho xidhitaan baa ilan keena rabtigeeda fardaho la xidho oo gaalada jihaadkeeda loo xidhaa cibaado la yidhaahaa marka haddana la wixii cibaado oo loo heegan loo sii aaday iyadoon weli la gaadhin loogu sii talagalaba ribaadka waa la yidhaahayo marka kanuu ribaadkii runta ahaa ee ajriga badan lahaa kan weeyaan kan oo xagga jihaadka ku saabsanina isaguna ribaad waa yahay laakiin ribaadka runtii kanuu ka dhigaya xadiidka السادس عشر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رsuل الlhi صلى الله عليه وaلي وسلم man صلى البردين dخل الجنة متفق عaليه labada qaboobay qofkii tukadaayu jannadu gelayaa labada qaboobana waxaa laga wada isagaa sheegi doona waa subax iyo casarka labadaa salaadood si gaar ah bay salaadaha kale uga sii xag jiraan oo xadiidkeeduna in sha allah ay imaan doonto متفق عaليه isagona wuxuu ku imaan doonaa رqم ألف سبعة وأربعين albardani الصبح والcasru السابع عشر عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم إذا مرض العبد أو saafر markuu jirrado addoonku ama uu socdaalo oo camalku awal hore samayn jiray uu ka yaraado oo aanu u suuragelin siduu hore u cibaadaysto kutiba lahu waxaa loo qoraa midla maa kaana yacmalu wuxuu samayn jiray oo kalaa loo qorayaa muqiiman saxiixan isaga oo muqiim ahoo degan oo fayow camalkuu samayn jiray oo markaa safarkii sababtiisa hoosu kaga dhacay ka yaraaday ama jirada sababteed baa loo qoraya waa loo kaamil yeelayaa wuxuu caado u lahaaye uu awal samayn jiray rawaahu albukhaariy الثامن عشر عنه عن جابر رضي الله عنه قال قال رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم كل معروفi صدقة wax allo wixii macruuf oo dhaniba waa صدقad xadiid hore hadda ka hor aan soo maray oo iyadu tirtirinaysay baa jirta ka xasna sadaqo wey xasna sadaqo kanaa marka isagu iska soo wada duuduubay oo wax allo wixii ixsaan iyo khayr oo dhaniba inuu sadaqad yahay ama qof kale wuxuu ku sadaqaysta ha aado ama wuxuu naftiisa ugu sadaqaystay buu noqonaya rawaahu الbukhaariyu wa rawaahu muslimu min riwaayati xudayfata radia allahu canhu marka waa kaana xadiidka noocan oo kaleana waa kaan yidhi lama yidhaaho mutafaq caleyh lama yidhaaho xadiidka mutafaq caleyh la dhahayo waa midka ay saxaabiga isku mid yahay marka laba xadiid oo macnaha iskaga mida ah, ayay laba saxaabi ay kala wariyeen oo marka albukhaari iyo muslim midkoodba saxaabi uu ka wariyey kaas marka mutafaq caleyh lama yidhaha saasuu marka u ishaaraya uu leeyahay muslimna xadiidkan kada buu wariyey lakin an can xudayfa ayuu ka wariyey maaha can jaabir radi allahu canhuma التaaسع عشر عنه رضي الله عنه يعني عن جابر قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم mا min مسلم ma jiro qof مسلمa yaqrisu oo tallaala qarsan tallaal ilaa haddii uu jiro oo la helo qof muslimaha wax tallaalayna wax midhale tallaalay zarciguna sidoo kale waa la mid weeyaan waa imaan doonaaye kaana maa ukila minhu wax alla wixii laga cunaaba wuxuu u ahaanayaa lahu sadaqatan sadaqad buu ahaanaya wixii laga cunay ama midho ah ama caleen ah, ama wax kala qasab ah wmaa suriqa minhu wixii laga xadaanaa lahu sadaqa walaa yarza wax kalama dhaco axadun qofna ilaa kaana lahu sadaqatu sadaqadun wax qof alla qofkii wax ka dhaca yeelo oo dhanibaba sadaqad u noqonaysaa rawaahu muslim wa riwaayatin lahu yani limuslim falaa yagrisu lmuslimu garsan insaanku ma tallaalo tallaal fayaakula minhu uu wax ka cuno insaanu walaa daabat walaa طayr qof bani aadama ama neef xoolo ama shimbir ilaa kaana lahu sadaqatan ilaa ywmi اlqiyaama wa fii riwaayaةi limuslim riwaayadanoo zarcigii iyo marka talaalkiiba isku daraysa weeyaane laa yagrisu muslimun garsan walaa yazracu zarca fayaakula minhu insaanu walaa daaba walaa shay-un shay xasharaad wax kasta kala haato إlا kana lahu صدقة وrawayaahu الbخaariي msلm yaa weriya xadiidkan kada جamيiعا min riwaayaةi أنس رadي الlahu عanهu siday riwaayaةu jaabir uga wariyeen iyo riwaayaةu أنسna uga wariyeen وعنه رضي الله عنه qاaل إن araada banu salima waxay dooneen banu salima waa qabiiladuu ka dhashay jaabirkan xadiidka warinayaaye banu salima waxay dooneen an yantaqiluu inay usoo soo dhowaadaan qurba almasjidi masjidka agtiisa masjidkaa boosas ka bannaanaada siday riwaada soo socdaaba sheegayso oo hareerhiisa oo markaasay waxay dawn eh, furso weeyaane aan ku dhowaano masjidka nebiga sala allahu alayh waali wasalam waa nebiga la darisno oo aan ku dhowaano meesha meelaha aan degno fabalaga dalika rasuula اllahi sal ly slm intaasuu rasuulka alle soo gaadhay faqaala lahum markaasuu ku yidhi innahu xaalku wuxuu yahay qad balaganii inuu isoo gaadhay annakum turiiduuna an tantakiluu qurba almasjid inaad rabtaan inaad usoo guurtaan masjidka agtiisa qaaluu faqaaluu markaasay wuxuu idheen nacam yaa rasuula allah ya rasuul allah qad arabnaa dalik sidaa waan doonnay iyaguna markaa jacaylka nebiga salى اllahu alayh wala slam ay u qabaan iyo khayr kororsi ayay ka ahayd laakiin khayr khayrku inuu e, uga badan yahay meeshooda ay deganaadaan buu ugu warramayaa nebiguna sal ly slam faqaala markaasu wuxuu yihi bani salima an ya bani salima banu salima ow diyaarakum gurihiina jooga xafadiina deganaada tubtab aahaarukum tallaabooyinkiina la idiin qorayaa tallaabooyinkiina midkaa usoo qodo qaadaysaan yaa la idiin qorayaa eh diyaarakum tugtab aahaarukum laba goor buu ku celiyay rawahu muslim wa fii riwaayatin riwaayo kale waxay ahayd ina bikulli khaطwatin daraja tallaabo kastaba daraja ayay ku jirta rawahu muslim وrawاه الbخاaرiيu أيضا بمعنaaه min riwaayaةi أنس رaضي الله عanه isaguna xadiidkan kaduna mar labaad buu iman doonaa rqم ألف ستة وخمسين ayuu ku imaan doonaa وبنو سلمة بkسر الlaami slma wey slma ma ah slma waxa waxaa jirta inta laysku waafaqsan yahay qabiiladan tada iyo nin kale oo isagana salima la dhihi jiray aljarmi wixii kalese waxa wey waa salama sida abu salama iyo umu salama iyo salamata bn اlakwac iyo wixii kale waa wada salama bikasri laami qabiilaة macruufaة min alanصaari radي allahu canhum wa aahaaruhum aahaartoodana waxaa laga wadaa khuطaahum tallaabooyinkooda tanna waxay markaa la macno tahay oo fasiraysaa qowluhu tacaalى wanaktubu ma qadamuu وaaahaarahum الحادي والعشhرون عن أbي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه qاaل كاana رaجuل nin baa jiri jiray oo laa أعlamu aanan ogeyn رaجuلا أbcada min الmasجidi minhu nin masjidka uga fogaansho badan nin aanan garanaynin wax masjidka uga faarsha badan baa jiri jiray waqtiga nebiga sal lla slam wa kaana wuxuuna ahaa laa tukhdi'uhu kaanay gafaynin salaatun salaadina salaadna kama tegaynina masjidka kusoo tugan jiray faqiila lahu waxaa lagu yidhi ow faqultu lahu waxaan ku idhi buu yidhi low ishtarayta ximaaran tarkabuhu fi اdalmaa'i wa fi radbaa bal ka waran haddaad iibsata dameer aada soo fuushay habeenka mugdiga iyo maalinta cagagubka ah aad soo fuusho faqaala markaasu wuxuu yidhi maa yasurunii igama farxiyeen oo maanan jeclaysteen ana manzilii ilaa janbi lmasjid gurigaygu inuu masjidka dhinaciisa ahaan lahaa maanan jeclaysteen innii uriidu anigu waxaan rabaa an yugtaba lii in la ii qoro mamshaaya socodkayga ila masjidi masjidka aan usoo socdo wa rujuuci iyo noqodkayga idaa rajactu ilaa ahli markaan ciddayda ku noqdo tallaabooyinka ay xisaaba tirsanaya xisaabanayaayo maana jeclaaday in masjid kusoo dhowaado faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wala slm rasuulka allah wuxuu yidhi qad jamaca allahu laka dalika kullahu alla intaasoo dhan wa isugu kaa daray tallaabooyinka intaad soo socotay intaad sii socotaba alla waa kuu qorayaa rawaahu muslim isna wuxuu ku iman doonaa alf وخمسa وخمسiin buu ku imaan doonaa wa fii riwaayatin ina laka ma اxtasabta adigu waxaad leedahay waxa aad xisaabatay waad leedahay alla waa kuu daayay الرمضاء الأرض التي أصاaبها الxر شhديد waa dhulka cagagubka weeyaan dhulka kuleyl daran intuu qabtay ku dhulaatay yaa ramضاء la yidhaaha الثاني والعشhرون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاaص رضي الله عنهما قال qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وaليه وسلم rasuulka allah wuxuu yidhi أربعuuna khصلة afartan walxadood oo aclaaha ta ugu sarraysa ugu weyna ay tahay maniixatu lcanzi ri maal ah ri la ismaaliyo oo la yidhaaho cid xoolu ka guran yihiin la yidhaaho ku cadaysta carruurta ugu cadaysta la yidhaaho da'dantada ka maala baa jirta taas ugu sarraysa sarraysay indhigaalana kasii wada yar tahay maa min caamilin qof camal falaa ma jiro yacmalu ku camal fala bikhaslatin minhaa wax ka mid ah mid un hadduu kasii badan yahay waaba uga sii fiican yahay rajaaءa hawaabihaa rajayn uu rajaynayo hawaabkeeda iyo wa tasdiiqa mawcuudihaa muxuu ahaa rumayn uu rumaysan yahay wixii loogu yabo ee loogu ballan qaaday ajrigii loogu ballan qaaday ma jiro qof sidaasi ilaa haddii uu jirose adkhalahu allahu biha aljanna alla jannadii ku gelinayaa rawahu albukhaari bukhaari baa wariyey wuxuuna ku imaan doonaa marna wuu imaan doonaa خمسمية واحد وخمسين buu ku imaan doonaa marka toddobaatan walxadood oo rimaalihi ugu weyn tahay oo waxaa jirta qof alla qofkii mid kamida qabsadaba alla uu jannada ku gelinayo almanixatu an yucطiyahu إiyaaha liyأkula labanaha ثuma yaruddaha ilayhi kaasaa manixada la yidhaho waa kan ismaaliya weeyaan الثالث والعشhرون عن عدي بن xاaتم رضي الله عنه عدي بن xاaتم الطائي رضي الله عنه qاaل سمعت النبي صلى الله عليه ولي وسلم rasuulka allaan mqlay yquل isaga oo leh اتقوا الناara walow بشhqi تمرة naarta ka gaashaanta oo wax iska xijisiiya walow xabad timira jeexeedba ha ahaadee xabad timira jeexeed nuskeedba ha ahaadee wax alla waxaad baxsataan oo dhanu wuxuu idiin noqonaya wax gabaad oo naarta aad kaga gabataan buu idiin noqone naarta wax iska xijisiiye wax iska sii horreysiiye متفق عليه وفي رواية لهma عنه يعني عن عدي رضي الله عنه قال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم maa minkum min axadin idinka idinka mid ma aha qof idinka mid ma aha ilaa sayukalimuhu rabbuhu rabbiguu ula hadli doonaa qof walbaba laysa baynahu wa baynahu tarjumaan isagoo isaga iyo alla ayna u dhaxaynin wax afceliyi toos buu qof walbaba loola hadlaayay fayandura wuxuu fiirin doonaa aymana minhu dhexdiisa midigta ah marka lasoo horjoojiyo falaa yaraa ilaa maa qadam wuxuu hore marsaday camalkiisa ama wax kale ka arki maayo wayanduru ash'ama minhu dhanka ka bidixeeya buu haddana fiirinayaayo falaa yaraa ilaa maa qadam wayanduru bayna yadayhi hortiisana waa fiirinayaa falaa yaraa ila annaara tilqa'a wajhi naarta uu ka soo horjeedo hortiisa a mooyaane wax kale ma arkaayo isagii naarta isku bannaan yihiin waa haddoona wax iska horraysiinin faataquu nnaara walow bishiqi tamra naarta ka gaashaanta walow xaba timra jeexeedba ha ahaadee faman lam yajid qofkaan helinna fabi kalimatan طayiba wanaagsan eray wanaagsan oo dadkaas marka masaakiinta haweenaanay weli raalliga ahaada maanta waa iga cuntayda marka alla wax soo geliyo waadin waydin siin doona wax sidaas uu yidhaaho xadiidkan kada marka isaguna saddex mar oo kale ayuu soo noqon doonaayo afar boqol iyo shan shan boqol afartan iyo lix lix boqol sagaashan iyo saddex nambaradaasu kusoo noqon noqon doonaa insha allah الرابع والعشhرون عن أنس رضي الله عنه qال qال رsuل الlh صلى الله عليه ولي وسلم إن الlaha layرضى عن العبد alla wuxuu addoonka kaga raali noqdaa an yأkula الأكلة inuu hal mar wax cuno fayaxmadahu عalayha uu alla ugu mahadnaqo hal mar isagoo gaajisanaysa wuxuu alxamdu lilah yidhaah si qalbiga u yidhaaho waa alla kaga raali noqdaa aw yashraba sharba am hal mar inuu cabo ko biyihi wax lamida uu cabo fayaxmadahu calayha uu ugu mahadnaqo alxamdu lilah yidhaaha rawahu muslim isna wuxuu ku iman doonaa raqم ألف وثلثمية ستة وتسعين الأكلة بفتح الهمزة أكلة hadii la yidhaaho waa masdaru mara la yidhaho hal mar hal mar cunideeda wey wuxuu leey wahiy algadwatu waa hal mar qadaynta aw alcashwa ama hal mar cashaynta weeyaan laakiin haddii la yidhaho ukla la yidhaaho waa wixii la cuno luqmada weeyaan الخامس والعشhرون عن أbي موسى عبدالله بن qays الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاaل عlى كuلi مسلم صدقة qof kastoo muslimaba صدqad baa dushiisa saaran sidii aynu soo maray xadiidkii afarta ahayde maxaa aynu ku soo maray oo kale weeyaan abu deri iyo caaئiشha iyo abu hurayra iyay warinayeen qaala markaasuu wuxuu yidhi abuu muusa ku yidhi nebiga sala allau alayh waali wasalam ara'ayta in lam yajid haddii aanu helin wuxuu sadaqaysta bal ka waran qaala yacmalu biyadayhi fayanfacu nafsahu wayaتصadaq wuu shaqaynaya gacmihiisu ku shaqaynayaayo markaasuu naftiisana anfacayaayo dadka ka kaabtoomaya wax sadaqaysanayaana sida saxaabadii aan soo marray xadiidkii abu abu mascuud alansaari radi allahu canhu uu ku sheegay xamaalin jireen ay sabaqaysan jireen qaala ara'ayta in lam yastadic ka waran haddaanu karinna shaqayn karinna u daciif yahay qaala yuciinu da alxaajati اlmalbuuf wuxuu caawinayaa qof dhibaato haysato oo qayshanaya almalfuuf yani almustakiif ka wari soogar wari la qabtaa wari caawiya saas dhe qaala markaasu ara'ayta in lam yastadic haddaanu karinna oo kaana ka tabar yahayna qaala yaamuru biاlmacruufi aw اlkhayr khayrku dadka farayaa buu yihi mase macruufku farayaa buu yihi qaala ara'ayta in lam yafcal haddaanuu yeelinna qaala yumsiku can ishari sharku iska ka joogsanayaa fa sadaqatun sadaqan wey naftiisa sadaqo ku tahay oo naftiisa ku sadaqaysay muttafaqun calayh marka qof aan wax khayra samayn karaynin ma jiro waxaa ugu yar inuu dhibkiisa dadka ka ceshado baabu اliqtisaadi fi اlcibaada iqtisaad dhexdhexaysiga ayaa la yidhahaa cibaadada oo si tartiiba loo cibaadaysto oo aan la isku dilin oo wax nafta dhibaato u keenta aan lala imaanin aanan la fudaysaninoo aan cibaadada aad loo yarayn marka si dhexdhexaada oo u wadi karo oo daa'imi karo uu cibaadayso u wato qaala allahu tacaala طaha ma أnزlnaa عalayka الqur'aana litashqى maa أnزlnaa عalayka الqur'aana qur'aanka kuguma anaan soo dejinin litashqى inaad dhibooto inaad dhibooto isdhibto ma anan kugu soo dejin wa qaala tacaalى yuriidu اllahu bkm اlyusra walaa yuriidu bkm اlcusra alla wuxuu idinla rabaa dhib la-aan buu idinla rabaaye shiddo idinlama rabo shiddo alla idinlama jecla ee shidaynina marka وعn caaئiشhaةa رadي الله عanهa أن النبya slى الlه عليه وaلي وsلم dakla عalayha wuu usoo galay nebigu slى الlه عليه وaلي وsلم wa cindaha امرأaة iyadoo haweeney ay la joogto haweeneydan waxaan filaya in la dhihi jiray khawla bintu tuwayt radي الlahu canha buu usoo galay qaala markaasuu uhi man haadihi tana waa tuma haweeneydan waa tuma qaalat markaase waxay tihi caaisha haadihi fulana tan waa heblaayi o tdkuru min salaatiha salaadeeda waxay ka sheegaysaa wkada wkada wkada yani habeenka salaatuleelkiisa u tukato ayay iiga warramaysaa salaad badan bay sheegaysaa riwaayo kalena waxay dhahaysaa habeenkii ma seexato qaala markaasuu yihi mah mah waa kelimad zajri oo maya oo kale weeyaan yeena yeeli sidaa calaykum bimaa tutiiquun qabsada waxaad keli kartaa camal aad kari kartaan oo marka aad daa'iman joogto aad ula imaan karaysaan sameeya fawallaahi allaan ku dhaartay laa yamalu allahu alla ma daalo xataa tamalu ilaa idinku ka daashaan idaa idinku daashaan oo camalka ka joogsataan alla khayrka idinka joojin maayo wa kaana axabu اdiini ilayhi diinka cibaada laga wada cibaadadana wuxuu ugu jeclaa nebigu sala allahu alيyh wali wasalam maa daama صaaxibuhu عalayhi wixuu qofkiisu u daa'imo joogto u ka dhigto aanu kala goynin oo wuxuu necbaa marka uu dhalinyar yahay ee khafiif uu yahay ee nashaad u hayo intuu wax weyn uu qabsado hadhow marka inuu intuu ka daalo ka tago waa necbaa marka qiyaas uu had iyo goor ku socon karaayo inuu yeesho jeclaa mutafaq عalayhi wmah kelimadan nahyihina kalimaةu nahyin wazajrin waa eray oo waxa la iskaga reebo la isku canaanto weliba wamacnaa laa yamal اllahu ay laa yaqطacu hawaabahu cankum idinkama gooyo hawaabkiisa idinkama gooyo wajazaa acmaalikum camaladiina idinka jazeeyo kama kama ma gooyo wayucaamilukum idinkulama mucaamaloodo mucaamalata almaali qof daalay oo kale sidii idinkulama mucaamaloodo xataa tamalo idinku ilaa aad daashaan oo fatatruku aad ka tagtaan camalka kolkaa mu camalkiin ka joojinay marka ajrisa kama salgaari kartaan fayanbagii lakum an ta'khuduu maa tuطiiquun waxaa idiin habboon inaad qabsataan waxaad kari kartaan tutiiquuna adawaama calayhi inaad daaisaan aad kari kartaan inaad qabsataan liyaduuma hawaabuhu lakum wafadluhu calaykum inay idiin daa'imto hawaabkiisa iyo deeqda alla idin daa'imto وعn أنس رضي الله عنه qاaل jaءa ثaلاaثaة rahطin saddex qof ayaa u yimid raht isaguna marka kooxda weeyaanoo saddex baa ugu yar ilaa sagaalka ayaa rahti la yidhaah saddex nin baa u yimaadeen ilىa buyuuti أزwaaجi النabiي slى الlaهu عalيه وآliه وasلم nebiga slى الlaه عليه وaلي slم haweenkiisa guryahoodii bay yimaadeen yas'aluuna iyagoo waraysanaya can cibaadaةi النabiyi slى الlaهu عalيه وآلي وsلم nebiga cibaadadiisa waraysanaya saddex nin yaa u yimid guryaha nebiga sal ly slam oo jeclaystay inay cibaadadiisa intay ogaadaan habeenkii u cibaadaysanaysa u cibaadaysa intay ogaadaan ay saas oo kale iyaguna yeelaan saddexdaa nin waxay ahayn baa la yidhi cabdullahi bn camr bn اlcaas iyo caliy bn abi طaalib iyo cثmaan bn madcuun radi allahu canhum falamaa أخbiruu markii looga warramay kaأnahum taqaaluuhaa waxaad mooda inay yaraysteen la yaraatay say moodayeen ayna noqonayn faqaaluu markaasi waxay idhaaheen ayna naxnu min rasuuli اllahi salى الlه alay slm xaggeen anagu ka joognaa rasuulka alla salى الlahu عalيه alي wslam qad gufira lahu ma taqadama min denbihi wama taأhar isaga dembigiisa kii hore iyo kii dambaba waa loo dhaafay inaga se dembina laynoma dhaafay yani inaga kaga haboon inaan ka badino saasay istusiyeen qaala axaduhum midkoodba marka midkood wayba cajab cajabgelisay uu rabay inuu ku socdaa buu xadito wuxuu yidhi midkood amaa ana fa usalli leyla abadan anuu weligii habeen oo dhan waan tukanaya ma seexanayo hurdada iska tegaya wa qaala alaakharu kii kalena wuxuu yidhi waana asuumu dahra falaa uftir anuu weligii oo dhan ba waan soomayaayo maba afuraayo wa qaala alaakharu kii kalena wuxuu yidhi waana actazilu nisaa haweenkan ka fogaanayaayo falaa atazawaju abadan weligeeba ma guursanayo ninba sidaasu xadidtay fajaءa rasuulu الlahi salى الlahu عalayh waalihi waslama ilayhim rasuulkii allah u yimid faqaala markaas markaasaa loo sheegay kolkuu guryihii intuu yimid loo sheegay yuu u yimid nimankii faqaala markaasu wuxuu yidhi antum aladiina qultum kada wakada ma idinkaa ah kuwii sidaa iyo sidaa yidhi amaa wallahi allah ku dhaartay innii la akshaakum lilah waxaan ahay anugu idinka cabsi idinka alla cabsi badan وأتقاكم لله idinkaga تqوo badan وأتقاكم له لكنيi أصuم وأfطر waanan soomaa معa ذلiكa waanan أفuraa وأصلي waan تukadaa habeenka saacadiisa qaarkood waarkud waanan seexdaa وأتزوج النساء haweenkana waan guursadaa فmن رغiبa عan سuنتيi qofkii caadadayda iyo dhaqnkayga naca sidaas way dhaqnkayguya فlaysa minيi aniga iga mid ma aha marka wuxuu diiday nebigu sal ly slam inay ka go-aan cuntada iyo hurdada iyo haweenka ay ka go-aan baa u diiday nebigu alayه الsalaatu wasalaam mutafaq عaleyh وعn iبn mascuudi radي allahu canhu ana الnabiya slى الlه alay slm qaal halaka almutanaطicuun qaalaha ثalaaثan rawahu muslim halaka waa halaagsameen almutanaطicuun yani almutashadiduun kuwa is-adkeeya ee isdhiba oo meel aan sharcigu aanu adkayn iyagu naftooda ku dhiba ama dadkaba ku dhiba oo shiddo kaga dhiga oo waxaan alle ku waajibinin ku waajibiya kuwaas waa halaagsameen kuwa noocaas oo kalihina waxaa la og yahay inay goorta dambe xumaan bay ku dambeeyaano kuwa aad iyo aada hortooda cibaadada isugu dhiba waxay u dhow yihiin inay cibaadadiiba goorta dambe ka tagaan xadiidka nara muslim baa weliya wuxuuna ku iman doonaa raqam ألف وسبعمية ستة وثلاثين المتنطعون المتcamiquun kuwa hoos wuxuusii qodqodo weeyaan almutashadiduuna is adkeeya fii غayri mowdic التashdiid meel aan adkayno sharcigu aanu adkaynin iyagu adkeeyo isku dhiba kuwaasa laga wada marka ama wixii sharcigu adkeeyey oo waajibka gudashadiisa iyo xaaraamta ka fogidooda waa in la isku adkeeyo iyaga lagu dadaalo عن أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وaلي وسلم qاaل إن الدينa يسر diinku waa dhib yar yahay waa dhib yar yahay oo waa lagu camal fali karaa وlan يuشhaad الdiina diinkana looma xoog sheegto oo ka adko oo wixii la yimid oo dhanba gool lama yidhaaho ilaa غalabahu ilaa diinkunba ka qaalib noqonaya فسددوا وqاarبوا وأbshirوا waan soo maray kaasoo kale sadiduu toosnaada waqaaribuu soo dhodhowaadoo dhexdhexaysta wa abshiruu bishaaraysta oo camalkaas aada la imaanaysaan iska dhexdhexaadka ah ajri weyn inuu alla idinka siinayo ku bishaaraysta wastaciinuu kaashada bilqadwati jarmaada iyo warawxati caraaba iyo wa shay-in min addulja wuxuu habeen socod ah habeen guuritaan ah sharciga ah. yani awqaadda nashaadka aada leedihiin aroorta hore iyo galabtii iyo waxoogaa fiidka hore iyo salaada horteeda waxoogaa soo toostaan iyo waxyaalahaas ka foga ka faa'iidaysta oo hayse sii dhibinoo habeen oo dhan soo jeediyo haslina wa fii riwaayati lahu yani lilbukhaariy sadiduu waqaaribuu waqdu waruuxu uqdu jarmaada waruuxu caraaba wa un min adulja iyo waxoogaa oo habeen socdaya habeen guuritaana alqasd alqasda tablugu war dhexdhexaad dhexdhexaadsiga dhexdhexaadsiga ogaada waad gaaraysaan maqsuudkiinii waad gaaraysaane qowluhu addiinu walain shaada addiinu wuxuu leeyahay huwa marfuucun calaa maa lam yusama faaciluhu ushaada marka waxa weeye oo ficil mudaarico mabni lilmajhuuli weeyaan kana waa naa'ibu faacilkiisibuu noqonaya marka macnuhu wuxuu noqonayaa diinka looma xoog sheegto oo ka adkow la isma yidhaaho waruwiya marfuucan walan yushaada addiina taasna waa la wariyey oo mafcuul bihi uu noqonayo waruwiya waxaa kaloo la wariyey walan yushaada addiina axadun isagoo inta la kor dhabo faacilkiina la sheegayna waa la wariyey wa qowluhu salى الlahu عalيه wali slm ilaa غalabahu ay غalabahu الdiinu wacajaza dalika almushaadu can muqaawamati addiini likahrati turuqihi yani waxaa weeyaan diinka ka xoog roonaanaya oo qofkaa diinka u xoog sheego oo ka adkow leh ayaa cajizaya oo lianna diinka turuqdiisa khayrku way fara badan yihiin wاlgadwaةu sayru أwal الnahaar maalinta gelinkeeda hore la socdaa qadwa la yidhaah wالrawxatu aakhiru الnahaar maalinta gelinkeeda dambe la socdaa la yidhaah wاduljaةu aakhiru الleyl duljaduna waa habeenka gelinkiisa dambe oo la socda dulja la yidhaahaa ama habeenka oo dhan oo la socda isaga sura ayaa la yidhaahaa wa hada isticaaraة wa tamhiil waa isticaaro iyo shabihitaan weeyaan oo macnaahu habeen socod iyo galab socod iyo lagama wado ee camal fal baa laga wadaa macnuhu waxaa weeye istaciinuu calىa طaacati اllahi caزa wajal biاlacmaali fii waqti nashaatikum wa faraaqi quluubikum daacada alla u kaashada inaad camal fashaan waqtiga aada nashaad leedihiin ee qalbigiinu faariq uu yahay ee qaylada iyo buuqa dadkuna ay degan yihiin bxayثu tastariduuna alcibaadaةa walaa tas'amuun si aad cibaadada u macaansataan oo aydan uga daalin watabluguuna maqsuudakum ulajeedadiinina waa gaadhaysaan kama ana almusaafir alxaadiq qofka musaafirka ee xariifka ihi yasiiru fi hadihi اlأwqaat siduu waqtiyaalkaas uu u socdo wayastariixu huwa wadaabatuhu fii غayriha uu iskana nasta isaga iyo gaadiidkiisuba waqtiyaalka kale uu iska nasto oo waqtiyaalkaas uu ka faa'iidaysto laydhu ay qabowdahaye ويصل المقصود بغyر تعب والله أعلم وعن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد مسجدkuu soo galay نبgu صلى الله عليه وaلي وسلم فإذا xبل مشدود mamduudun bayna saariyatayn waxaa ku soo kediyay isagoo xarig uu ku xidhan yahay laba tiir dhexdood xadhig laba tiirsaa loogu xidhay